إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا waina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abada waina lakum an tancamuu falaa tab'asuu abada waina lakum an tashubuu falaa tahramuu abada w kama qaala sala allahu calayhi wa aalihi wa saxbihi wasalam alxamdu lilah ilaahay baan ku xamdinaynaa meel kasta joogno xaalad kasta oo aan ku jirno zaman kasta oo aan joogno waxaa laynooga baahan yahay marna inaan ilaahay aan halmaamin allihiina abuuray ee ina jirsiiyey ee nolosha adduunyada inagu daaqay ee waxaa mid kastoo innaka inaga uu haystana allihii siiyey dhimashadana ilaaha inagu xakumay qiyaama inuu jiro laysa soo saarayo lays xisaabayana allah inagu qasbay allahaasi inaan mar walba aan xasuusanaa oo aan isxasuusinaa diinteenna wanaagsan ee macaan bayna faraysa haddaan magaalada joogno iyo haddaan mii joogno haddaan masaajid joogno iyo haddaan suuq joogno haddaan safar nahay iyo haddaan nahay xadar haddaan yar nahay iyo haddaan weyn nahay dhammaanteed ilaahay waxau nagu addoonsaday inaan ilaahay aan aamino oo ilaahay aan caabudno ilaahay ka cabsanno ilaahay mar walba xasuusnow halmaamin adduunyadan aan joogno waa daar alikhtibaar baa layna keenay waxaad haysatana waa lagu siiyey waxaad haysata ilaahay ha ku iloobin amarkiisa in allaha tacaala mustaklifukum fiiha fayandur kayfa tacmaluun buu nebigu yuri sal alla alay slam in addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa cagaar waana macaan wa in allaha mustakhlifukum fiiha ilaahayna adduunkan maaragtana idinku inagu dhex abuurtay oo in qaarkiina way ku dhex dhimanayaan qaarkiina way dhalanayaan fayanduru kayfa tacmaluun sidaad adduunyada dusheeda intaad joogtaan aada u camal falaysaan buu ilaahay eegayaa nolosha adduunyada si aad u gudanaysaan baa la eegayaa ma sidii ilaahay jalla wacalaa uu raalliga ka ahaabaad ku gudan mise si uusan ilaahay raalli ka ahayn baad noloshaada ku gudan dukaan ninka furtay habeen walba wuxuu rabaa inuu macaash la soo hoydo ninka tagsiilaha ee gaadhiga tagsiilaha magaalada dhexdeeda kaga shaqaysanaya ama baslaha habeen walba wuxuu rabaa masaariif iyo macaashki inuu la hoydo ayuu rabaa habeenkuusan waxba la hoyan waa khasaaray ugu taagan tahay isaga xaggiisa hal maalin keliya oo ninkaa gaadhiga watee tagsiilihii uu waxba lasoo hoyan waayuu ka murugoon oo uu ka calaacali toddobaatan sano lixdan sano boqol sano siddeetan sano ayaa ilaahay adduunka kugu siiyey fursad banka qiyaama markaad tagteed haddii lagaa yidhahda ka waran siddeetankii sana ood kusoo khasaartay khasaaraha ifka qofka soo gaadha waa laga kabaa laakiin khasaaraha qofka aakhiro soo gaadha cid ka kabaysa ma leh faman thaqulat mawaasinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun waman khafat mawaasinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fi jahannama khaaliduun walciyaadu billaah khasaaraha ifka qofka soo gaadhay waa la kabi aqalba ayaa lahaa aqalkiibuu daad ka qaado uu dumay waa loo dhisi tacliintiibuu ku dhacay si kale unbuu haddana u noolaan nolosha u dabiran tijaarad buu lahay oo tijaaraddii baa ka baabaaday dibbo dib baa laga yaabaa inuu isku soo qabto oo gacan la siiyo o la caawiyo laakiin banka qiyaamo qofku markuu yimaado haddii la idhahda hebel uu khasaaray oo toddobaatankii sane lixdankii sane adduunyada uu jooga uu kusoo khasaaray haddii la yidhaahdo khasaarahaasi cid ka kabaysa male qofkaasi nicmataani maqbuunun fiihima kathiiru min annaas asixatu waalfaraaq buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laba nicmadood oo aada u waaweyn ayo dadku adduunka intay joogaan ay maaragtane ku degman yihiin buu nebigu yidhi labadaa nicmadoodi waa faraaqa iyo caafimaadka weeyaan laba nicmadood oo waaweyn ayaa dad badanoo maanta adduunka jooga hoos maraysa qabuna fulaan maqbuun macnaheega waxay culimmadu ku macneeyaan culamaau luga badaacaddii magaalada lagu iibinayay boqolka dollar ayaad ku faraqdood ku iibisay toban toban dollar laba shay oo keliya markay gacantaada ay ku hadhay ayaad ogaatay badeecadani inay joogto boqol dollar meelaas ka soo qabato ma haysaa markaa wixiiba gacantaada way ka baxeen labadaa nicmadood buu nebigu leeyahay dad badanoo maanta adduunka jooga way ku dagman yihiin asixatu walfaraaq caafimaadka ilaaha ku siiyey intaad caafimaadka haysa ilaahay caabud iqtanim khamsan qabla khamsin shan nicmadood intaad haysatid buu nebigu yidhi shan ka horjeeda shantaa nicmadood intaysan kugu dhicin uga faaiideysa buu nebigu yihi sal alla alay slam aakhiradaada firaaqaka qabla shuqlika intaad gacan bannaan tahay ee wax ka mashquuliya weli aanad helin firaaqa ka faa-iidayso haddaad berri aada mashquul noqotid firaaqa maanta aad haysatid ma haysanaysid intaanad mashquul noqon ka hor faraaqaaga uga faa-iidayso intaanad ka mashquulin ilaahay taacaddiisa hinaaka qabla faqrika intaad qaniga tahay ee baahidaadu ay urursan tahay ee xaajaadkaagu ay ku daboolan yihiin intaynay baahi ballaadhan kugu dhicinoo daacadda ilaahay ku seejisana hinadaada uga faa sixataka qabla saqamika buu nebigu yidhi intaad caafimaadka hayseed caafimaad qabtid intaanad bukoon ka hor uga faa'iideyso iidayso nicmada diinta iyo daacadda ilaahay uga faa xayaataka qabla mawtika intaad intaad nolosha aad hayseed weli aanad dhiman mar haddii dadku ay dhintaan waxay odhanayaan ilaahowna celi laakiin cid soo celinaysa ma jirtee inta aad nooshahay intayna geeridu ku iman nolosha geerida ka hor ka faa'iidayso oo noloshaada geerida uga sii faa'iidayso ilaa mar haddii la dhinto camalkii uu go-ayaa camalkii adduunyada lagu soo qabtay abaalkiisibaa bilaamaya marka la dhinto shabaabaka qabla haramika intaad dhallinyarada aad tahay ee xoogga aad tahay iyo uga faa'iidaysa intayna da kugu imanayd aanad gamoobin intaanan lagu qaban ee mowdku ku qaban ka faa'iidayso dadbaa dad baad marka la qabtay baraarugayaan xataa idaa jaa axadahum lmowt qala rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa wa akun min alsaalixiin walan yuahir allahu nafsa ida jaa ajaluha wallahu khabiiru bima tacmaluun xataa idaa jaa ajaluhum ajashoodu markay kusoo xaadirta baa ilaaha yidhi ama midkood ajashu markay ku timaado wuxuu odhan doonaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib ilaahow in yar haddii ajashayda dib loo dhigi lahaa fa asadaqa wa akun min alsaalixiin waa sadaqadaysan lahaa oo dadka wan wanaagsanee suusuuban baan ka mid noqon lahaa waxaa la odhan doonaa walan yuahir allahu nafsan idaa jaa ajaluha naf haddii ajashu ay ku soo xaadirto dib loo dhigi maayo baa ilaahay yidhi saacaddeedii hore loo dhigi maayo dibna hore dibna loo dhigi maayo horena loo soo dhigi maayo qabrigiibaa haddana la geeyey qabrigii markuu galo waa ka odhanaya rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan rabbi irjicuuni ilaahu celiya igu celiya adduunkii maxaan ka soo qaban ma beeraan soo falan ma ganacsi baan ka soo shaqayn ma suldad iyo siyaasad baan raadin may lacallii acmalu saalixan haddii haddii adduunka maanta laigu celin lahaa oo mar la ii qabashayn lahaa waxaa laga yaabaa inaan camal wanaagsan ka soo shaqayn lahaa salaadaan tukan lahaa soonkaan la iman lahaa zakadaan bixin lahaa sadaqadaan bixin lahaa waalidkaan u samafali lahaa jaarka xaqiisaan ilaalin lahaa wanaag baan kasoo shaqayn lahaa wax wanaagsan haddana bankii qiyaamaa la keenay muxuu leeyahay walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan inaa muuqinuun bankan qiyaamaha la keenay waxau leeyahay ilaahayow maanta xaqiiqadii baan arkay maqalkii baa ii furmay oo araggii baa ii furmay oo maqalkii adduunyadaad ku qabtay maqal muunan ahayn may maqal saxa ma ahayn haddaad xaqa aanad maqlaynin maqalkaagu ma shaqaynaya ka dhigan taha wuu xidhan yahay araggan adduunka dusheeda ilaahay kugu siiyey haddaad xaqa aanad ku arkaynin oo noloshan adduunyada nolosha ka dambaysa aanad arkaynin nidaamkan caalamku u socdo haddaad qudradda ilaahay awoodda ilaahay aanad ka dhex arkaynin oo dadka dhimanaya aad ku cibro qaadanaynin oo ka faqiirka aad faqrigiisa ku cibro qaadanaynin oo ka bugtaantiisa ku cibro qaadanaynin oo ka lixaad lixaadkiisa ku cibro qaadanaynin araggaagu sax maahayna wax kale aad arkaysi rabbanaa absarnaa haddaa ilaahu indhihii noo dilaacine oon aragnay xaqiiqadiiya maqalkiina hadduu noo shaqaynayaayo on maqalkii u dhabtii aan maqalay aan maqalle ilaahuw adduunka dusheedii nagu celi camal wanaagsan baan ka soo shaqaynaynaa innaa muuqinuuna annaku maanta waxaa nahay kuwa yaqiinsan ilaahay la kulankiisu xaq inuu yahay kuwa garanaya ayaa nahay ilaahu adduunka nagu celi bay leeyihiin ma maqasheen weli qof la soo ceshay maa samicnaa fii aaba'ina alawaliin adduunka mar haddii laga baxa laguma soo noqdo wa qaaluu low kunaa nasmacu aw nacqilu maa kunaa fii asxaabi saciir caqligaa maanta adduunka dadku lagu sheegaya laleeyahay waa cuqalaa way waa khubaraa waa indheergarato indheergarato muxuu gartaa boqolka sano ee soo socota hee isbeddelka geeska africa ka dhacayuu ka faalloodaa salaada subax ma tukada may tukado saacadaha ilaahay samada adduunyada uu iman uu leeyahay yaa waxay weydiisan hansiiya ma yaqaanaayo ma kacayo ilaahiisa ma baryaa may laakiin waa brofessor khabiir endheer garato muxuu yaqaanaa isbedelka geeska africa ka faalloodaa caqliga haddaad ku garan weyday allihii ku abuuri caqli maaha indhahaagan haddaad xaqiiqada ku arki weyday in araggii saxda maaha qalbigaaga haddaad ilaahay ku abuuray aad ku aamini weydood macrifada ilaahay qalbigaaga ay kuu degi weydo qalbigaagu ma noolo uu dhintay maqalkaaga haddaynan xaqa aad ku maqlayn oo xaqa marka laguu sheega aanad joogsanayn oo xaqa aad ku dhagaysanayn oo xaqa aad u raaricinaynin maqalkaagu ma shaqaynaya ka dhigan tahay laakiin maalin buu shaqayn doonaa yowma alqiyaama yowmal qaluu rabbanaa amatana thnatayni waaxyaytana thnatayni faاctarafnaa bidunuubina fahal ilaa khuruuji min sabiil dalikum biannahu idaa duciya allaha waxdahu kafartum wain tushrikuu bihi wain wain dalikum banahu idaa duciya allaha waxdahu kafartum soo maha wain yushrak bihi tu'minuu falilaahi falxukmu lilahi alcaliyi اlkabiir falxukmu lilahi alcaliyi اlkabiir rabbana ereygan rabbanaa uu soo noqnoqon doonaa meelo badan qur-aanka ajasha markay imaanaysa rabbanaa buu qofku leeyahay qabriga marka la dhiga rabbi buu leeyahay banka qiyaamo rabbi buu leeyahay naarta dhexdeeda rabbi buu leeyahay wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk wanaadow naarta dhexdeeday ka dhawaaqayaanay leeyihiin yaa maalik waa malaga furaha naaraha ayabay ku leeyihiin rabbigaa noo weydiin qudhaha nagaga jaro han iska dhimane meeshan ku jiri kari mayne afarta sano kadib buu u jawaabayuu leeyahay qaala inakum maakisuuna ma dhimanaysaane haddeetoole halkaabaad ku nagaanaysaan walciyaadu billaah aakhirada intaasoo jeer bay odhanayaan gaaladu rabbanaa rabbanaa rabbanaa faاctarafna bidunuubina fahal ilaa khuruujin min sabiil rabbanaa way soo noqnoqonaysaa adduunka dusheeda hadii mar kaliya laga heli lahaa inaad tidhaahdo yaa rabbi rabbigay waa allah adduunka dusheeda hadduu qofku ilaahay ku garan lahaa garashada ilaahay adduunka ku gartaa aakhira afici doontay ugu amaa garashada khalqigu banka qiyaame ilaahay ku garan doonaan ma shaqaynayso teebaa shaqaynaysa garashadii adduunka dusheeda ay kala yimaadeen salaadii adduunka dusheeda ay ku soo salaadeen tasbiixdii adduunka dusheeda ilaahay ay ku soo xuseen daacaddii ilaahay adduunka dusheeda ilaahay ku soo adeeceen daacaddaasi intay dooniba halla ekaatee taasaa banka qiyaama shaqaynaysa laakiin banka qiyaama markii la keeno garashada khalqigu ilaahay ay wada garanayaan ma shaqaynaysa ogow caqliga wuxuu shaqaynayaa waa intuu adduunyada dusheeda ilaahay ku baray buu caqligaagu aqra kuu shaqayn alkayisu man daana nafsahu wacamila lima bacda almowt alkayis caaqil qofka caaqilkaa waa qofka naftiisa xisaabiya habeenkiibuu xisaabin oo toddobaadkiibuu isxisaabin oo bishiibuu isxisaabin sida dukaanka loo xisaabiyaa la doonayaa inaad waktigaaga u xisaabisid ninka saaxiiba dukaanka raysamaalkiisa waa dukaankiisa waa badeecadda weeyaan maxaa maanta iga baxay maxaa isoo galay qofka bini aadanka raysamaalkiisa waa waktigaaga waktiguna muxuu ka kooban yahay waa sakan iyo daqiiqado iyo saacado iyo maalmo iyo asaabiic iyo bilo iyo sanado iyo quruun laysku geeyey waa daqiiqado habeen iyo maalin weeyaan waa habeen iyo maalin wajacalna alleyla wannahaara aayatayni famaxawnaa aayata alleyli wajcalna aayata annahaari mubsiratan litabtaguu fadla min rabbikum walitaclamuu cadada asiniina walxisaab wakula shayin fasalnaahu tafsiila wakula insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqihi wanukhriju lahu ywma alqiyaamati kitaaba yalqaahu manshuura iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba man ihtadaa fainamaa yahtadii linafsihi wman dala fainamaa yadilu calayha wlaa taziru waasiraة wisra أkhra wma kuna mucadibiina xataa nabcaa rasuula maalmahan habeen iyo maalintana iyo nolosha bini aadamku ay ku taagan tahay sanadku maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa usbuucu maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa bishu maalin iyo habeen bay ka samaysmaysaa saacaduhu maalin iyo habeen dhexdooday ka unkamayaan bini aadankana qiyaamaha toddobaatan sana haddii aad jirtay boqol sana haddaad jirtay shar iyo khayr waxaad aragtay shar iyo khayr waxaad ku hadlaysay shar iyo khayr waxaad samaynaysay oo lagugu soo qoray buug ayaa qoorta qof walba loo sudhayaa markaasaa la odhan doonaa iqra' kitaabaka kitaabkaaga adigu xagga ula baxo akhriso kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba maanta adaa iskugu filan inaad isxaabiside cid ku xisaabisa uma baahnid isxisaabi adigu maanta banka qiyaamuhu isku xisaabiyey xisaabtiisii markuu rogroga wuxuu soo baxay inuu yahay ahlunaar naar muxuu samayn markaa waa kaas meel iska soo qabta ma jooga may ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليت يا ليتني حرف التمني بو لا يمن دون أولا يا ليت وأدوية إنسان جوج مان إلهي أضيعه وما نبي محمد عليه الصلاة والسلام جدكيسي ميان راعو miyaan dhaqanka islaamka ku dhaqmo miyaan diinta islaamku siday tidhi aan u soo socdo maanta waan liibaani lahaa laakiin khilaafkaan khilaafa ilaahay amarkiisa iyo sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa halkaa idhigtay buu leeyahay meel iska soo qabtana ma leh sida ninka habeenka ninka dukaanlowa habeenka u xisaabtami ayaa la doonayaa habeenkii nafta in loo xisaabiyo cumar bn alkhadaab allaha raalli ka noqday ayaa odhan jiray naftiina xisaaba intaan layna xisaabin shar iyo khayr waxaad qabatee maalinkii miisaanka saar bowgii qalin qaado subaxdii markaad kacday ilaa gobolku ku dhacaaya sharkaagiina qor khayr waxaad samaysana qoro is isxisaabi haddaad adduunka dusheeda isku xisaabisid oo adduunka dusheeda camalkaaga aad miisaanka saaratid waxaad ku fududaanaysaa xisaabta akhira ku fududaan allah inoo fududeeyo marka waktigeenu waa harwadeeni ilaahayna siiyey yaan dayicin innaga maanta dadkeena zamankan waxay yidhahdaan waktiga halkeen soo dilaa soo ma yidhahdaan gaaladuna waktiga qiimihiisa intay garteen ayay yidhahdaan waktigu waa lacag haddii wadanada reer galbeedka wadada aad ku socotay ay ka lunto oo jidka aad maraysay aada ka luntid fursad u heli maysid qof inuu isku kaa taagu ku tilmaamo dariiqii xagguu kaa xigay magaala u socotay inaad ugu tilmaa meel imaysi waayo wuxuu kule intaa gaadhiga halkaa aan joojinayo waddada dhexdeeda waqti baa igu socduu ku leeyahay waqtiga qiimihiisii bay fahmeen iyaku dabeedna adduunyadii bay geliyeen khayraadkii adduunyada ku jiran ilaahay waa u soo saaray falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa alayhim abwaaba kulli shay markii amarkii ilaahay ay halmaameen baraarujintii lagu baraarujiyey diinta markay ka jeesteen iska dhega iska dhega tareen baa ilaahay yidhi adduunyadii albaabadeedii baan u furnay baa ilahay yidhi iyaka yaka waktigoogii halkay geliyeen dhulka khayraadkii arlada ku jiroo dhan bay la soo baxeen waa kuwa maanta adduunka o dhan ku guumaysanaya ee ku hogaaminaya innagana maanta muslimiintu wuxuu leeyahay qofkii muslimka waktiga halkeen kusoo dilaa maanta ilaahay baa lahaa xadiis alqudsi in aadan uu aflagaadeeyey una idhibayaa in aadan wuxuu igu dhibayaa markuu yidhi ilaahay wiil buu yeeshay ilaahay waxau leeyahay anuu wiil ma lihi oo ma dhalin laymana dhalo mana dhalo keli baanahay ahay keli ina aadan baa ilaahay leeyahay wuu aflagaadeeyey waa i wuxuu igu aflagaadaynayaa yasubu dahra wa ana dahru alamru biyadii uqallibu leyla wanahaara ina aadan habeenka iyo maalinku aflagaadaynayaa oo zamanka ayuu caayayaa zamankuna baa ilaahay yidhi waa aniga habeenkii maalinta anigaaba bedelaya o anaa keenaya baa ilaahay yidhi zamanka sidee dadku maanta u aflagaadeeyaan maxaa sidan kuu galay waktigaa sidan ii galay ma yidhahdin war ma yidhahdin maxaa sidan kuu galay waktiga halkaa i dhigay waktiga waktiga iga jeestay buu ku odhan waktiga iga jeestay waktigaa sidaa ay baday waktigaa iga xun waktigaan fahmi lahay waktigu muxuu yahay ilaahay baa kule yasubu dahra wa ana dahru ina aadan zamanka ayuu aflagaadayn ou leeyahy zamankaa iga xun zamankaa xun zamankiibaa iga jeestay waktigiibaa iga jeestay waktigiibaa adig kula haya maanta ilaahay wuxuu leey zamanku waa aniga amarka gacantayduu ku jiraa habeenkaiyo maalinta anigaaba bedelaya oo keenaya amarkuna gacantayduu ku jiraa kaan faqiir ka dhigana cid qani ka dhigi kari mayso kii aan qani ka dhigana cid faqiir ka dhigi kari mayso kaan kor u qaado cid hoos u dhigi kari mayso kaan hoos u dhigana cid kor u qaadi kari mayso kaan madax ka dhigana cid madaxnimada ka qaadi kari mayso kaan ciseeyana cidma dulayn karayso kaan dulleeyana cidma cisayn karayso kaan hadeeyana cidma weecin karayso kaan halleeyana cidma hanuunin karayso kaan anigu aan khayr aan siyana cid shar u keeni kari amarka yaa leh allah baa leh waxba zamanka haflagaadayn waxba makhluuqana ha qabsan oo ha odhan hebel baa hebel baa halkaa ii galay buu maalin mid de soo saar hebel baan hebel baan magaalada ka ka mari hebel baan magaaladii u daayay buu yihi haye hebel baa nolosheeda ka xun hebel baa halkaa i dhigo sidaa ii galay zamanka adiga kula haya dee anna zamankaa sidaa ii galay bu ka may sidaa ma qofka muuminka iimaan kala waa inuu arri umuuraha waa inuu idhahdaa hadday dhibi ku dhacdana waa inu idhahdaa dhibaatada igu dhacday waa dunuub anigu aan galay weeyaan adduunka laygaga goynayaa hadday barwaaqo ilaahay uu ku siiyana barwaaqada ilaahay baa kuu qadaray haddii walaalka ilaahay u nicmeeyena waxaad tidhahdaa nicmadda ilaahay kuu nicmeeyey hanii'an allaka waan ku haneeyey hadday walaalkaa balaayihi masiiba ku dhacdana waa la tacsiidayaay waxaa la yidhaahdaa insha allah balaayada waad ka bixi doontaa walaal qadarka waa inaan aamina zamanka ha aaminin ayaad aamini ilaaha zamanka abuuray cilaaqo la yeedho abu darda iyo salmaan qiso dhex martay baan ii sheegay salmaan farisi buu ahaa radia allahu canhu wuxuu damcay markaa inuu guursado abu dardayo markaa uu nebigu walaala uu ka dhigo walaaleeyey ukhuwat alislaam ayuu ku yidhi abu dardaayo reerkaa gabadh baa gabdho fiican bay leeyihiine gabadh orodoo iiga doon waa hagaag markaa dibadduu ku sugayaa aqalku aqal weyn maaha waa aqal yaroo arisha abu dardaaba aqalkii soo galo waa la soo dhaweeyey waa qoys markaa yaman ka soo guuray oo gabdho wanaagsan ilaahay siiyey marka abu dardaa baa yidhi waxaan inantiina ahblaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay salmaan alfarisi baan u rabaa markaa bay idhahdeen salmaan inantayada siini mayne laakiin adigaan ku siinay ku idhahdeen gabadha weligeedii mar hadduu ku yihahdo waan ku siiyey uu ku siiyey ogow khalaas waa xaaskaagii laanna waa saddexda nebigu uu yidhi saddex kaftankooguna waa dhab dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas <laughs> nebiga ku saliya inantaydii waan ku siiyeyna kaftan ma gasho waa sidaad u siisa khalaas walciyaadu billah diinta waan ka baxay qofka hadduu yidhahdana waa u ka baxay ogow walciyaadu billaah marka abu darda uu yaabay gabadhii khalaas isaga la siiyey siduu ugu sheegay walaalkii saaxiibkii salmaan wuuna sugayaa salmaano isna caroos buu isku diyaariyay carooskooguna beriga maba adkayne gabadha intoo laysa siiyo ayaa isla markaaba saxaabiga aqal yar loo tartiibinaya habeenkaaba u aqalgalayay dan lacagaha iyo daaraha iyo tumashada iyo huteelada iyo buuraha layskala dhacaya maaha ee macsiyada lagu dhisaya maaha nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisayay ayagoo maskiidka kasoo wada baxo isgarab socduu nabigu ku yidhi cali ka warran faatima haddaan kuu dhiso markaabuu sii jeesto uu ka xishooday faaduma waan ku siiyey buu yidhi caroosna waa tayse soo diyaari buu ka yidhi socday inantiisii buu nabigu u tegay faatima aabbo waan ku dhisay de yaad ii dhistay cali baan kuu dhisay radia allaahu way aamustay way xishootay markaabay hadasho aabba ma hadlaa hadal buu ka yidhi cali baad ii dhistay haa cali yar caluul buuran yahay <laughs> haye habeenood weyaan habeenoodna uu leeyahay habeenkii indhaha aada wax ugama arka bay ku tidhi markaabuu nebigu ku yidhi faatima laqad zawajtuki wa inahu la aqdamu ummatii silman wa akharuhum cilman wa acdamuhum xilman buu ka yidhi faatima ninka aan kuu guriyey waa ninka islaamnimada ummadeyda ugu soo horeeyey ugu soo hor islaamay waana ninka ummadeyda ugu cilmi badan waana ninka ummadeyda ugu dulqaad badan buu rasuulku yidhi ee barkintaana qaado qadiifadaana qaado weelkaana biyaha ku dhaansada caawana waa ku hoynayaayo diyaar garoob buu ka yidhi inagu iminka gabdhaha waxba kuma darnee xunbaan ka sugnaa sooma inta badan soomaalidu markay dhisayso wiilkay kharashka badan ku bixiyaan nebigu inantiisii faadimo markuu dhisay u raaciyey barkin buu siiyey oo gogol buu siiyey oo weel buu siiyey marka guurkooga u fududaa keena zamankan ee cadaabka maaha uu fududaa nolosha way fududayd guurka haddii la fudaydiya bay culimmadu leeyihiin zinada inay dhallinyaradu ku dhacda ayaa adkaan haddii guurka la adkeeyo waxaa la fududeeye ogow zinadii baa la fududeeye marka guurka inaan fududayna diyaar ma nahay waa sababta keliya bay culimmadu leeyihiin fasaadkaan kula dagaalami karno guurkana la badiyo in la fudaydiyo welibana salmaan farisi bannaankuu taagan yahay walaalkii abu darda ayuu sugayaa abu darda baa soo baxay markaa salmaan baa yidhi bishaare bishaare wuxuu ihi wixii meesha ka dhacay inaan kaaga warramo waan ka xishoonayaa buu yidhi waraa xishoona ii sheeg maa lay yeelay mise waa lay diiday waniba gabadhi adig waa laguu diiday laakiin anaan laysiiyo caroosa buu yidhi anaaba caroosaba markaasuu qoslay wuxuu yidhi ka xishoonaya adiga mahe waa aniga buuhi waayo calaf ilaahay adiga kuu qoray calafkaagii samada lagaaga qoray iyo adigan anugna dhex socday buu yidhi kaxishoon adiga maaha buuhi waa aniga ee walaal adigan allaha kuu barakeeyo zamankeena arrintaa ma dhici lahayd waa la isku rogman lahaa soo maaha waa adiga dhigte <laughs> iyagu waxaa la baray war adeer amar ilaahay baa adduunka socda wix ilaahay qadarin baa adduunka ka dhici wax kale ka dhici maayo marka zamanka ayaana waxba aflagaadaynin zamankan nidaamka zamankan waa nidaam ilaahay xaggiisa ka socda ilaahay xidhiidh fiican haddaan la yeelano nolosha adduunku way noo macaanaan maanta dadka oo dhan waxay leeyiin nolosha waan fahmi laanahay nolosha waxaan u fahmi laanahay waa maxay xidhiidhkii inakii ilaahay noo dhexeeyey baa meesha ka baxay xidhiidhkaa haddaan hagaajisano nolosha adduunkan iyo taakhiro ilaahay baa noo hagaajin ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegoo yidhi waman yataqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada umuurtiisa oo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd man kaanat idunyaa hamahu jacalahu llahu lfaqra bayna caynayhi wafaraqa allahu shamlahu walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu baa nebigu yidhi qofka hamigiisa ka dhiga adduunyo waxa uu ku fikirayaa waa adduunyo waxa uu ka shaqaynayaa waa adduunyo waxau ku seexanayaa waa adduunyo waxau ku soo kacayaa waa adduunyo waxau ka hadlayaa waa adduunyo waxau eegayaa waa adduunyo qofka hamigiisa adduunyo uun ka dhiga buu nebigu yidhi arrimihiisoo dhan ilaahay barya galbeed buu kaga kala shaydhinayaa nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saarayaa faqri weligaana ka baxayn baa labada indhood loo saarayaa arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaane in kale ma rasuulku yidhi waman kaanat alaakhiratu hamahu ninka hamigiisa ka dhiga buu nabigu hi aakhiro aakhiro waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonayaa salaadiibuu ilaalinayaa soonkiibuu ilaalinayaa xaqii dadku iska ilaalinayaa xaqii jaarkiisuu ilaalinayaa xaqa dadkuu la nool yahay buu iska ilaalinayaa dembiguu yar ilaalinayaa wanaagga ayuu ka shaqaynayaa hamigiisuu aakhiro camal aakhiradiisa ka dhaawacaya waa ka digtoon yahay camal aakhiradiisa badbaadinayana wuu u dhiiran yahu qabanayaa mar walba ninka hamigiisa ka dhiga buu nebigu uhi aakhiro qalbigiisa ilaahay ka dhiga hani hodan hodantinimada qalbiga ilaahay siiyaa qofku meesha uu ka noqdaa ceydhna waa qalbiga meeshuu hani ka noqdaana waa halkee waa qalbiga waaan moodan hebel waa nin milyon deera warqadahan maaha waxa bini aadamka qalbigiisa hinada gelinaya hinada qalbiga waxaa geliya waa markuu qalbigu u jeesto ilaahay macrifadiisa iyo aakhirada weynigeeda hamigiisa ninka ka dhiga buu nebigu yihi aakhiro qalbigaa ilaahay hodantinimo uga buuxiyaa arrimihiisao dhanna ilaahay baa isku soo ururiya adduunyaduna iyadoo dullaysan oo usan san dullaysan ayaa hoos timaadaa rasuulku yidhi adduunyadu muuminka way doondoonan hadhkaaga ma aduu ku daba socdaa mise adaa daba socda ya isagaa ku daba socda har adduunyadu baa layidhi qofka adduunyadu waa sida hadhka adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhiraday daba socotaa haddaad tirahdee adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baan ka jeesan waxaad la mid tahay nin yidhi hadhkayga ayaan soo qabanaya ma soo qaban karaysid walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu baa nabigu yihi ma helo qofka hamigiisa adduunye ka dhiga ma helo buu nabigu yihi ilaa wixii ilaahay u qadaray maan wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh hadda ogaada adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay kaa gelin mas-uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin waxaad noqotaa bay yidhahdeen culammadu sida doon doonta waxaa loo isticmaalaa beriga mise badda maxaase laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxaa saaranba way qarogmo way qariqmi soo ma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood waxbarataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqota oo injineer noqotaa oo caaqil noqota ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin hadday adduunyadu qalbiga ay kaa gasho adigiiyo waxa ku saaranba waad degiyo ugu dad badanba maanta way degeen abubakr sidiiq radia allahu can maal qabeen buu ahaa ninka ummadda ugu khayr badan buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa cuhmaan binu cafaan maalqabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa jariir binu cabdilaahi albajali ogaas buu ahaa saxaabada nebi maxamed ragga ugu qiimo badan buu ahaa saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen cuqaal bay lahaayeen shucaraa bay lahaayeen dhakhtaray lahaayeen umaraa bay lahaayeen fuqaraa bay lahaayeen mucallimiin bay lahaayeen culamay lahaayeen ogaasyay lahaayeen laakiin marka la eega aakhirada iyo diinta xaggaa way ka wada sinaayeen iyagu xaggaa way ka wada sinaayeen kooga amiirka ilaa kooga maamuurka si midaatay ilaahay uga wada baqayeen si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay mataqaanaa in adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoon waxba lagu lahayn abi bakr sidiiq radia allaahu canhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nebigu adduunyada ka intiqaalay sal alla alay slam wuxuuhaa bagaashluhaa dharka iyo badeecaddu suuqa ku iibin jiraa la yidhi alaabtiisiibuu qaatoo degtuu saartay cumar baa arkay ninkoo sii socdaa kaale ya abaabakar ilaa ayna wuxuu hi de waa shaqo tegayaa oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray maad haleeli oo reerkayga ayaa ii bilin soo anuu ka mas-uul mayho ilaahay weydiin maayo muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas-uul madax khaliifata rasuulillaah weeyaan mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigan isagu inaka maanta ka warraba ninka markuu mas-uul laga dhigayo dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay ar muxuu socdaa waa lacag fiican heeshid meelahana si fiican ha u jajabsatid illa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo banayn meel walbe iyo sidaa ma ahayn mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay waa adeeg ummadeed ummadday u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo abubakar uu yaabay war ciyaalkaygan reerkaygina ma haleeleysid oo masaariiftoodii anaa ka mas-uule anna kaa shuuraynayna noqo horta halkaa fadhiiso ma haleeleysid haddii toole waa la waxaa loo shuureeyey maadaamu afar reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan labadii sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timid ee godka lagu raday abibakr sidiiq allaha raalli ka noqdee inankiisii cabdiramaan cabdiraxmaan ibni abi bakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday cabdiraxmaan bana cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku waddaa jooji wuxuu yidhi aabba allah u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta waxa adduunyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina dhulka iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi intay niisu hadhan ninku dhaxal qaybtaba buu yidhi cabdiraxmaan bin coof u yaabay war maxaad leedahay aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagtaa lagu celiya halkee baytalmaalka uu u qaatay waa masaariiftii ininku aad u qorteen uu reerka siinaya labadii sannadood ayuu aabbahay qoranayay dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxau nagula dardaarma lacagta in halkayga lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo cumar bnu khadaab baa loo keenay cumar uu ooyey abubakr sidiiq o bu yihi abubakar ow qabriga abubakar buu dul tegay cumar wuxuu yihi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallahi waa daaliso ku gaari mayna buu ka yidhi waadna daalisay buu ka yidhi sidaan u leenahay abubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi labadii saniyo dhowrkii bilooduu talada umada hayay waa ninka idhi kaga celiyay baytalmaalka intaas xukaamta zamankeenna ka warrama waxaas maxaa keenay waa alla ka baq ilaahay bay ka cabsanayeen aakhiraday ku xisaabtamayeen markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey xuquuqdii bini aadamkana saasuu iskaga ilaaliyey koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey xaqii dadkana uu iska ilaaliya waa kuwagii faqiirka ahaa saciid ibn zayd radia allahu canh islaam baa ka soo ashkatuutay maxay kaga soo ashkatuutay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama le ogow isagaa iska leh waa been abuurasho cumaan binu cafaan amiirka muminiinta u yeedhay saciid saciid waa tobankii jannada loo bishaareeyey nin ka mid ah. a saciid ibna zayd abalacwar markaasuu leeyay waa waa lagaa soo dacwooday saciidow wayaa ka soo dacwooday islaantaa baa kaa soo dacwootay duqda oo maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay bay ayaa la leeyahay oo macalceelka iyadaa leh markaasuu yaa amiir almuminiin anu waxaan ka maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu taaka taa ka dhul uu ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa toddobada dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelinoo la odhan doonaa jiidoo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahw hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad hadilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilah ku dil buu yidhi dolkii uga kacay ha qaadatay buu siya waa indhabeesha dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ayay ceelkii ku dhacday ba ceelkiibay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigayga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadanku ciyaar ma aha ma anuu nebi maxamed ka maqlay taaka in la egoo dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata toddobada dhulbaa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu lagu yidhahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebigu ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay may kula tahay cumaan inaan dhul bini aadan aan kaga qaadan ilaah hadday igu been abuuranaysay buu yhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yihi waxaas waa alla kabad waxa bini aadanka xaquga kaa joojinaya waa maxay waa alla kabad markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhira inay jirtana ay ku hor xaq bini aadan inaad u badheedha ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro saa darteed walaalayaal ilaahayna han usoo noqono ha toobadkeenno in yar baan adduyada jooganaa in yar in yar وما tadri نفس ماذا تكسب gadan وما tadri نفس biayi ardin تموت berri toole nin walba waxa uu la kulmi doono kama warqabo meesha qabrigaagu noqon uu qabrigaygu noqon kama warqabno markaa walaal waa inaan aakhiro ku xisaabtana aakhiro ma dheero inahum yarawnahu baciida wanaraahu qari ilaahay baa sheegay qiyaamuhu ma dheero xaggeena waa kaa dheer yahay laakiin nidaamka ilaahay marka la fiiriyo arrinta waa dhowdahay bacitu ana wasaacatu ka haatayni labadaa farood buu nabigu isku dharariyey fardaa iyo murdisada iyo fardhaxadaa buu nabigu isku qabtay markaabuu nabigu yidhi anigiyo saacadda qiyaamadu sida labadaa farood iskugu xigaan baan iskugu xignaa buu rasuulku yidhi marka ilaahayna hanu soo noqono han ka baqna ilaahay quluu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulu llah diinteennana maaragta in aan ka shaqayno oo shaqada diinta culammada iyo macalimiinta oo keliya ka mas-uul maahinaya jamaacadade qof kastoo muslima diintan xilba ka saaran inaad naftaada islaaxisaa waa waajib inaad ummadda islaaxigana dadaalka aad ka qayb qaadataana waa waajib dacwatun dawa dawa ila allah faridatun sharciya wa daruuratun bashariya bay yidhahdeen culammadu dadkaoo ilaahay xaggiisa loogu yeedho waa farida sharciya weeyaan waana daruura bashariya bashariyadoo dhan baa maanta dacwadda u baahan muslimkiibaa u baahan in salaada loogu yeedho oo maskiidka loogu yeedho oo xalaqaadka loogu yeedho oo diinta loogu nasteexeeyo gaalkiina wuxuu u baahan yahay in iimaanka iyo islaamnimada loo bandhiga buu u baahan yahay mas-uuliyaddana xilkaana nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam baa ummadiisa saaroo yidhi laa nabiya bacdii walaa ummata bacdakum alaa falyubalaqa shaahid minkum lgaa'ib aniga nebi igama dambeeya buu nebigu yihi ninkana ummad inigama dambayse kiina xaadirkaee maanta ila joogow kiina maqan maqangaadhsii faruba mubalaqin aw caamin saamicin iyo kuway maqlayeen saxaabadu intay nebiga ka maqleen bay adduunku o dhan gaadhsiiyeen halkii maalintii risaalada ay gaadhsiiyeen baa la yidhi inay ka soo noqoto mooyaane halkii ay dhigeen bay taagan tahay maanta insha allah inaguna in diinteenaan ka shaqeyno wada niyooda insha allah habeen dambana waa jimce markaska kasoo qayb gala kulanka diinta waliba xaafadiinan markasku nii dhow yahay oo marka ilaahay dartii u baxa laynaga yidhahdana ha cabsoonina iska bax horma baxayno nin baa waagidhada xanuunka coronaha la bumbuuninayay ayaa la adig corona lagaa helay afar iyo toban cisho qolka ku jira muu fadhiya masuuga baxay wuu ku jiray mid baa la sheegaya islaantiisii ku yidhi hay soo dhowaan ciyaalka hay soo dhowaan aniguna ha socdo afar iyo toban cisho u fadhiistay qol dhexdii si uu hargabka uga baxo qalbigeena inay adduunyadu ka baxdo oo cadamada makhluuqu ka baxdo oo zamanka aan ku tacalluqsannahay aan sii dayno oo xadhiidhka ilaahay aan soo adkaysanno afar bilood inaan maskiid dhex fadhino uma baahnin maskiidka waa raaxo welibana soo maa hadda intaa ere saacaddan wada hadlayna imisa dareenka inuu imisa aniga dareenkaygu isbedelaya ila waxaan ka hadlaynaa waa diine marka insha allah bal insha allah waqtiga iigu dhow ee fursadda iigu dhow inaan bal jamaacadada ilaahay dartii u baxaya afar bilood laba bilood fasaxyada haysto inaan ilaahay dartii u baxo yaa bal niyoonaya insha allah insha allah dhahada lilwasaa'ili xukmu lmaqaasidi bay culimmadu muddadan la baxayo waa wasaa'ilu dacwa wasaail sida aalaadkan iminka aad duubaysaan inagu ma jeclayn berigii hore laakiin baryahan waxay yidhahdeen waa loo baahan yahay iska hadla uun dee annaguna wuxuu ilahay soo dhex mariya khayr ummadda waan u sheegaynaa insha allah dhahada ilaah inuu naga aqbalana waan rajaynaynaa ha qabuuliyaddaa muhiima imisaa ku dhagaysato ku daawatay muhiim maaha ilaahay ma ka aqbalay baa muhiima mise kugu soo ceshay ilaahay hanaga aqbalo insha allah habeen dambena fikradiinka waan kasoo wada qeyb galeynaa dad badanoo walaalaheena oo xanuunsan ayaa jiro ducadoon ah so u ducayn insha allah faatixada horta u mara qof walba insha allah halkuu ka kurbaysan yahay inuu ilaahay kurbada ka qaado halkuu ka cabanayo xanuunka hayana ilaahay inuu dabeelaha ka raaciyo leanna qur-aanku waa dawo ducada muuminiintu isku ducaynayaana insha allah waa maqbuulo ilaahay baa naga aqbaliya horta bal suurat lfaatixa u akriya dembigeenna allaha dhaaf dembiga waala diinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo siyaadiyo daacadda allah inoo macaneeyo dhallinyarada wiilalya gabdhaba allah inoo hadeeyo madaxdeennana wixii diintiiyo dalkiiyo dadka u daacada allaha tuso muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiin midnimana allaha siiyo nin walbaa alluu ka kurbaysana kurbada allaha ka qaado dad badanoo xaadiriinaiyo kuwa qaybinoo duca dalbay baa jire mid walbaa alluu ka kurbaysanya ilaahu adaaga kurbada ilaahu ka qaado caafimaad sariica ilaahu sii khaatimada ilaahu noo hagaaji waxaan ku hadlayna ilaahu hanagu qaban yaa allah noo naxariiso haddaad noo naxariisan ayaa noo naxariisan hay-ad haddaad dembi noo dembi dhaafan ayaa noo dembi dhaafi amniga iyo iimaanka ilaahu noo adkee rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuun salaamu cala اlmursaliin walxamdu lilahi rabi